bsm اllah الرحmn الرaxيim in alxamda lilah naxmaduh wnastaciinuh wnastaغfiruh wnacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdih اllah falaa mudila lah wman yudlilhu falaa haadiya lah وأشhهadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah وأشhهadu ana muxamada cabduh rasuuluh ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatihi wlaa tamuutuna ila وantum muslimuun ya ayuha alnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida wkhalaqa minha zawjaha wbaha minhuma rijaala kasiira wnisaءa wاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bih wاlarxaam in allaha kaana calaykum raqiiba ya ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayغfir lakum dunuubakum wman yudic allaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima ama bacdu rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxluqdam lisaanii yafqahu qawlii shalay waxaan soo marnay muqadimada kitaabka waxaa ku jirtay aladab marka maxaa limaada sumiya aladabu adaban ama luqada maxaa lagu yidhahdaa adab lagu yidhahda saashee ka jawaabay aye adducaau iyo ermada ayaa lagu yidhaahdaa weliba shay dadka la soo ururinayo waa sax jazaak alla khayr sidaa daraaddeed casumaadda laysugu yeedho waxa la yhahdaa maduba maduba iyo wamadcaatu ayaa la ydhahda su'aasha labaad maxaa adab loogu bixiyey liannahu yadcu nnaasa ila almaxaamidi wa yanhaa can axsanta jazaak khayr shaahidkii sheegaya yani adab in la ydhaahdo sikasoo adagybismi illaahi raxmaan iraxiim qaala almualifu raximah llahu tacaala faslun haadaa faslun kani kii wax kala saara weeyaan oo intii muqadimada iyo dersiga soo socda ayuu kala saarayaa asalaamu lmubtadau yakuunu min almaashi cala alqaacidi asalaamu salaamtii almubtadau la bilaabanayey yakuunu waxa ay ka dhacdaa salaantaasi min almaashi kii soconaayey ayaa salaama cala alqaacidi kii fadhiyey oo haddii ay maaragtay uu qof ama dad ay u yimaadaan kuwa fadhiyaa kuwa socodka soconaya ayaa salaanta xaqu leh inay bilaabaan asalaamu calaykum ay yidhaahdaan wa min araakibi wasalaamu lmubtadau salaamtii la bilaabanaayey yakuunu waxaa ka dhacdaa salaantaasi oo ka ahaataa min araakibi kii wax fuushanaa calalmaashii kii soconayey ayuu salaamaa ee isagu lugaynayey iyo waljaalisi kii fadhiyeyba wuu salaamaya waxaanu sheeginoo xadiidku sheegay oo saxiixulmuslim ku sugnayd wasagiiru cala alkabiir wa yusallimu sagiiru cala alkabiir kayarina yarina wuxuu salaamaa ka weyn labadaas hadday kulmaan wlqaliilu cala alkaiir wlqaliilu inta yarina cala alkaiiri inta badan bay salaantaa oo salaanta iyaga xaqu leh sharaxa waa u noqon doonaa walibtidaau bilaabashada salaanta la bilaabaa walibtidaau bilaabasho bihi salaamta lagu bilaabaa sunnatun sunno weeye oo in la yidhaahdo assalaamu calaykum oo ciddii xaqu lahayd ay bilowdaa waa sunne salaanta qaadideedii iyo celinteedii muusan sheegin sheekhu marka laakiin haduu yidhi alibtidaa'u bihi sunna waxaa laga garanayaa inay celintu ay tahay waajib ama faral wa calaykum asalaamu waraxmat ullaah iyadu waa waajib marka waxaa la yidhaahdaa waa sunne waajib dhala sunne waajib dhala yacnii sheegan belowgiisi waa sunne salaantii qaadideeduna waa faral weeyaan iyo waajib waidaa sallama haddii uu salaamo alwaaxidu kii keliga ahaa kii qura ahaa mid qura hadduu salaamo oo min aljamaacati jamaacadii kamida mida ah, almushaati ee lugaynaysay aw irukaabi ama wax saarnayd ee rakubyada ama daabadda ama baabuurta saarnayd ajzaa waa ka gudayaa caniljamaacati jamaacadii waa ka gudayaa hadduu qof qudhoo jamaacadii ka mid ihi dadkii kale salaamo jamaacadii kale sunnadii waa u dhacaysaa iyagana waidaa radda haddii uu celiyo waaxidin mid hadduu celiyo oo salaantii qaado kaasoo minil juluusi kuwii fadhiyey ka mida ama kuwii la salaamay ka mida ajzaa isaguna waa ka gudayaa can iljamaacati oo jamaacadii meel joogtay ee maaragtay la salaamay nin qura ayaa salaantii u qaadaya oo odhanaya wa calaykum asalaamu waraxmat ullah wa sifatu salaami salaamta sifadeedina salaamun calaykum weeyaan salaamun oo nakira ah salaamun salaam baa calaykum korkiina ahaatay marka haddii la tacriifiyo oo la yidhaahdo assalaamu waa magac weeyaan min asmaa illaahi ka mid ah magaca maaragtay assalaam la yidhaahdaa calaykum korkiinna ha ahaado macnaha allaha idin xifdiya ayay ka dhigan tahay sida aad u tidhahdo allaahu macaka allaahu macaka allaha kula jiro oo kale marka waxay inoo iman doontaa in iyada lagu bilaabaa inay sunnaha tahay oo adabta fiican ay tahay inaan wax kale laga hormarin ee magaca ilaahay lagu bilaabo marka sheekhan ibnu caqiil baa wuxuu qabaa salaanta inay tahay fiican tahay in la nakireeyo oo calaykum ay tahay sababtoo ah qur-aankay ku badan tahay oo saa ugu soo aroortay wa sifatu raddi sida loo radinayaana salaanta loo qaadayaana wacalaykum asalaam weeyaan calaykum iyadoo wow lala yimaado assalaamu korkiinna salaam allaha salaami korkiinna ha ahaado marka laba macno ayaa ka suuragalahoo la yidhaahdo assalaamu waa ismu asmaa ilaahi oo alla korkiinna ha ahdo macnaha allah idin xifdiyo iyo in inay tahay macnaha salaam macnaha masderu sallama sallama tasliiman ismulmasder ay tahayoo nabadgelyo korkiinna ha haato oo labaduna way isu tegayaan aafaadka iyo dhibaatooyinka ka nabad gashaan wa ziyaadatu ziyaadadii almaamuuru lays amray bihaa ziyaadada almustaxabatu ee sunnada ahayd wa raxmatullaahi weeyaan wabarakaatuhu oo waxa weeyaan marka uu maaragtay yidhaahdo assalaamu calaykum kii bilaabayey kii u jawaabayey inuu yidhaahdo wacalaykum assalaamu waraxmatullaahi wa barakaatuh marka siyaadadaa qaato soddonkaa derajo sidaa u qaato weeyaan sunnadii buu leeyay walaa yustaxabu lama sunneeyo aziyaadatu in laga badiyo calaa daalika arrintaa laga badiyo oo oo qofkii salaamta qaada ee salaamayay inuu yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi intaa inuu ka badiyo ma ma fiicna buu leeyay saasuu sheekhu leeyay oo wabarakaatuhu ku sii daro walaa yustaxabu sunna maaha aziyaadatu in laga badiyo calaa dalika ama asalaamu calaykum in laga badiyo ama asalaamu calaykum waraxmatullaahi in laga badiyaa sunne maaha waxaa maclee wayustaxabu waxaa sunnaa waraxmatullaahi in lagu joojiyo saasaa sunnaa buu leeyahy assalaamu calaykum waraxmatullahi in lagu joojiyo ayaa sunnaa waa liyatruka siduu uga tago oo ugu daayo lilmujiibi kii u jawaabaayey ama salaamta qaadayey ayuu uga tegayaa aziyaadata ziyaadada siyaadadii alma'muura biha lays amray wahiya ziyaadadaasina qowluhu weeyaan raadiga celinaya salaanta qowlkiisii uu ku jawaabay weeyaan wa barakaatuhu marka wuxuu leeyay kii salaanta bilaabaya ha yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah si markaa ha dhowto ka salaanta qaadayaana u yidhaahdo wacalaykum asalaamu waraxmat ullaahi barakaatuhu oo biaxsana uu helo waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha mid ka wanaagsantiisii siduu u helo ha yidhaahdo isagu markaa ha daayo intaa buu ku leeyahay isagu ha yidhaahdo wabarakaatuhu ka salaanta qaadayaan biaxsana siduu uga jawaabo mid wanaagsan minha salaanta la salaamayd mid wanaagsan siduu ugu jawaabo aw raddiha ama u celiyo masaladaasuna waa masalada wuxuu yidhi waidaa sallama haddii uu qofku salaamo dadka uu la kulmay uma xaala dabadeedna uu kala teedo uu kala dhex galo baynahu isaga iyo wa bayna man sallama calayhi ciddii uu salaamay dhexdooda ay kala teedaan shajaratun geed uma xaala waxaa kala teeday baynahu qofkii musallimka ahaa iyo wa bayna man sallama calayhi kii korkiisa uu salaamay waxaa kala teedo kala qariyey shajaratun baa matalan ma kala qarisay jidaar aw xalaaha geed baa kala qariyey aw jidaarun jidaar baa kala qariyey uma dabeedna iltaqow way kulmeen oo way isu yimaadeen way isku soo darsameen caadad way soo noqonaysaa sunnatu salaami salaamta sunnadeedii way soo noqonaysaa oo waa inaad odhan weynigii hadda wada joognaye ee albaabkan ka baxo waan soo galay uune ama geedkan aan xagga ka maray adna xaggaad ka martay ee waynu sidaad waa inaan odhane waa inuu maaragtay salaantii waynu soo celiyaa kadaalika sidaas oo kale kaana asxaabu nabiyi sala allahu alayh kaana asxaabu nabiyi sala allahu alayh aalih wasalam kadalika kaana waxay ahaayeen asxaabu nabiyi nebiga asxaabtiisii nebiga sala allahu alayhi aalih wasalam wa radiya canhum saxaabadana kadalika saasoo kale ayay ahaayeen kadalika waa khabar muqadim waad garanaysaa kaana khabarkeedii wey kaana asxaabu nabiyi asxaabtii nebiga sala allahu alayh waali wasalam wa radya canhum kadalika sidaasay ahaayeen wa yukrahu waxaa la karaahiyeystaa asalaamu salaam baa la karaahiyeystaa oo karaahiye ah calaa shawaabi nisaa'i dumarka kuwooda dhallinyarada in la salaamay aanad garanaynin macaarifta aan ahayn maxaarimtaadiina aan ahayn macaariftaadii aad istaqaaneen ee qaraabada ahaydeenna aan ahayn ee gabdho kale oo maaragtay muslimaadahune ah gabdhaha shaabaadka ah in la salaamo salaam lagu bilaaba wa karaahiye buu sheikhu leeyahy fa inna daalika kaasi yejlibi wuxuu soo jiidayaa oo keenayaa jawaabahunna inay kuu jawaabto wa calaykum asalaam inay ku tidhaahdo dabadeedna wa samaacaas waa tihinna sawdkeeda markaa maqalkeeda codkeedii markaa inaad maqasho markay ku salaanto codkeedii aad maqashana halkaa in wax ka dhashaanoo wa casaahu laga yaabay markaa yajlibu lfitnata fitna in arrintaasi keento oo halkaa iskala qabsataanba halkaaba in la yskala qabsado ama maaragtay hadalkaasiba wax kaa bedelo ayaa laga yaabaa wa kan fara badanaa min sawtin sawd fara badana cod cod fara badana codkaasoo jarra soo jiiday hawan jacayl iyo wa cishqan jacaylka kiisa daran nin la odhan jiray durrumma baa la odhan jiray shaacir macruufa buu ahaa marka magacaa waxaa u bixisay isagoo baadidoon ahoo geel doonaya baxsaday ayuu inan u yimi reer miiya markaasuu ina i waraabi markaasay biyi usoo dartay bay tii yaa darumati xaig buu ku sitay maarata xaigii ayuu ku sitay halka duurta yaa darumati unbay ku tii sidaan buuba u eego jacayl baa ninkii daf yidhi magacanna daruma la yidhahdana isaga yadaaba u bixisayba halkaasu ka raacayba markaa ashcaartooda iyo maaragtay aad bay ugu jirtaa in kalaamkaa laga raacay rag badan wa kam min sawtin sawt fara badanaa jara intuu soo jiiday hawan cishqi alhawa waa ismun min asmaa'i eh, alxubbi walcishqina waa ka sii daranba dhowr iyo soddon magac buu leeyahay bahalkuye walaa ba'sa dhibaato ma laha bisalaami salaam in la salaamaa dhibaata kuma jirto ay laa maanica wax diidayaa ma jiraan bal waaba sunne cala alcajaa'isi islaamaha waaweyn in la salaamo iyo walbaarizaati gabdhaha waa dumarka waaweyn ee soo bambaxa iyaguna alcajaais wa jamcu cajuus waana islaan weyn oo iska sunna goys allatii laa tushtaha baarizaduna waxaa la yahdaa gabadha almar'a allatii tujaalisu rijaal barza albarzatuna waa la ydhahdaa albaarizatuna waa la ydhaahdaa waa gabadha ragga la fadhiisata gabadh iska weynoo kuwan dee baarlamaanka iska dhex fadhiya doonto dee ku yareeraababa iminka ku soo guraaye marka waa islaam weynoo raggal iskala macaama dumar qof weyn habar weynna ma aha laakiin gabadh iska cafiifada bay culimadu leeyihiin oo iska dhowrsoonoo dee waxgalahoo haddana uun ragga maarata ama waxa ka iibinayso ama waxa ka iibinayeen ama si kale macaamulkale ha jire ragga ku dhex jirta weeyaan barzadaas way soo daahirto xijaabkii iyo gurigii way ka timi macnaha mukhaba'ad maaha oo guriga kuma yani kuma jirtee way soo baxdayoo raggay ku dhex jirtaa weeyaan taalla in la salaamo iyadana dhib ma laha buu yidhi waa licadam alfitnati waan lagu fidnoobaynin biasmaatihinna soo dadkooda lagu fidnoobi maayo walianna albarzata <clears throat> marka albarisatu iyo walbarsatu waa isku mid wahiya almar'a allatii tujaalisu rijaala walianna albarzata islaanta gabadha maaragtay ragga dhex gelaysaa taxtaaju waxay u baahan tahay ila salaami calayha in la salaamo wa raddi salaamiha salaanteedana la qaado salaanteeda la celiyo welilxaajati xaajaduna taahiirun raad bay ku leedahay bidaalika arrintaa oo qaacido sharciya ah oo min qawaacidi shariica abaa waxay idhaahdaan alkaraahatu tazuulu maca alxaajati karaahadu macnaha way zuushaa haddii baahi ay meeshii timaado haddii kale ha ku jiri lahayd xataa waa lijawaazi nadari ayuu yidhi masaladii buu masale kale u soo deliishaday wayajuusu waxaa bannaan oo kale an nadaru in la eego ilaa wajhi lmar'ati haweenayda in la eego in la eego ilaa wajhi lmar'ati haweenayda in la eego wejigeeda lishaahidi markhaatiga ayay u banaanta ninka doonaya inuu ku markhaati furo ama markhaati xambaarka ah waa inuu wejigeeda eegaa waxaa lagu yidhi inantan baa la meherinayaa ee kaale markhaati ka noqo wadaado marka sidaad yeelaysaa miyadoo qolkeedi iskaga jirtaa waa yahay markhaati baan ka ahay maye waxa weeyaan waa inaad aragtaayo wejigeeda aad aragtaa hadhow haddii maarata si aad ugu markhaati furto waxa uu sheekhu yihi liyaxfada siduu usoo xiftiyo markhaatigu alxilyata sifada sifaadka gabadhaasi ay leedahay siduu u xifdiyo oo fa yuqiima markaa uu u oogo ashahaadata markhaatigii u oogo wakadaalika sidaasoo kale ayuu ahaaday asaa'iqu kii dahabka dhalaalinayey dahablihii gabadhii dahabka iyo maaragtay wuxu dhalaalinayey dahabka ka bedelanaysay ee hadhow way ku soo noqon doontaaye waa inuu maaragtay iyana dee wejigeedii buu eegayaa walmaqaasiliyu iyo kii dunta soo hayey ee marada iyo maaragtay ama wax u tolayey ama marada dunta berigii hore waa la falkin jiraye dunta falkinayey waa kullu man mid dhammaantii mankaasoo tucaamiluhu ay la mucaamiloodaan annisaa'u dumarka mankaasoo min arbaabi tajaa'iri tijaarooyinka kuwa u saaxiibka ah ganacsatada ah iyo wa sanaa'ici farsamo yaqaanka ah iyagana yejuusu waxaa u bannaan annadaru ilaa wejhi lmar'a walaa ba'sa dhibaato ma lahay walaa maanica wax diidayaa ma jiraan sida uu yidhi weeyaane bisalaami salaam cala sibyaani carruurta yaryar innamada yaryar in la salaamo dhibi kuma jirto marka waaba sunna saynu sheegi doona insha allah asibyaan wasubyaan labadaa oodba waa loo akriyaayo asibyaan inaad tahadlo bikasri saadi iyo wasubyaani bidamiha tacliiman baritaan la baraayo lahum iyaga salaamta la baraayo tacliiman lahum liladabi tacliiman lahum barid la baraayo ya hal maxaa ka go Ah. aybalada matnigayga aan eego haa tacliiman lahum barid la baraayo liladabi adabta la baraayo saasa noqonaysa anigu halkuu iga reeb xarakade tacliiman lahum baritaan la baraayo liladabi adabta la baraayo wa taxbiiban jeclaysiin lixusni lkhuluqi akhlaaq wanaagga la jeclaysiinaayo wa ku tababarid calaa xusni lmucaasharati la mucaamalada ama la dhaqanka wanaaggiisa lagu tababarayo macnaha tadriiban waa layli lagu wa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa oo kale assalaamu salaam cinda alisraafi marka la noqonayo ee la kala tegayana in laysa salaamo ayaa la sunneeyaa kamaa yustaxabu sida loo sunneeyo cinda dukhuuli markaad u soo gelayso dadka wadukuulu laakiin gelitaanka salaanta markaad soo gelaysa guri joogta ama meel joogta aad u soo gelayso ayaa ashadu adag istixbaaban xagga sunnanimada sheekhu waxa uu yidhi assalaamu salaamta almubtadaw lagu bilowdaa yakuunu wuxuu ka dhacaa min almaashi kii maaragtay soconayey baa cala alqaacidi kii fadhiyey salaamaya waa sidaas marka xadiis waa sheegaya oo maaragtay min xadiii abi hurayra qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waaalih wasalama liyusallima asaqiiru cala alkabiir ka yare ha salaamo ka weyn e, walmaaru kii soconayeyna e, wuxuu salaamayaa cala alqaacidi kii fadhiyey waalqaliilu kii badnaa ee kii yaraana cala alkaiiri haddaba maxaa ka maashiga hee soconaya ama wax fuushan muxuu u salaamayaa ka fadhiya culamada qaar waxay ku sababeeyeen waxay yidhaahdeen kan baa dee yaro sarreeya wax fuushan oo raakibka ah ayaa isla yar sarreeya oo maaragtay nin iska lugaynaya oo iyo nin faras ku taagani kanaa yaro kibirsan faraska ku taagan marka kibirkaas siduu uga soo dego oo u tawaaduco waa inuu dadka salaanta ku bilaabaa isagu oo imminka maaragtay miskiin maaragtay iska lugaynayo kunkii baska lagu raacayba ma hayo ama tigta iyo nin maaragtay gaari qaali qaalaya ku taagani dee kan ma garanayo waa kuwa sigadana inagu yarkiciye markaa isagaa yaro sarreeyo soomaa markaa isagu ha tawaaduco salaanta dadka ha ku bilaabo kan gaariga saarani oo salaanta isagu tawaaduca liyadrix ilkibra kibirkaa iska tuuro dadka salaanta ha ku bilaabo culamada qaarna si kale u fasirano waxay dhahdeen ma ee kan fadhiyaa ayaaba xaalad wanaagsan ku suganoo waqaar iyo sukuun iyo habaat ayuu ku jiraayo marka isagaaba xaq u leh in la salaamo oo deganaan ku jira saqiirku kolley waa aragtaayo wuxuu kabiirka u salaamayaa dee kabiirkii baa fadli badan oo weyn kuwii yaraana kuwii badnaa bay salaamayaano dee waa ka leeyihiinoo iyaguna dee kuwan badan baa maaratay fadligii jiray xaggooda marka sidaasuu salaamayaa haddaba qofkii xaqa u lahaa haddii uu ka tago oo saqiirkii uu salaami waayo oo qaliilkii uu salaantii la iman waayo oo kii wax fuushanaa ama maashiga ahaa ee maariga ahaa uu salaantii ka tago dee ka kalaa fadligii qaadanaya markaa isagu salaantii ku bilaabaya wa khayruhumaa alladii yabda'u bisalaam labada ka khayrka badani waa ka salaanta ku bilaabay marka waa in salaantii aan la dayicin diinteennu waa diintaada wanaagsan sheekhuna adabtuu ka bilaabay balaaragda waa marka kulanka koow aad is aragtaan waxa weeyaan salaam baa ugu horaysa qof muslima ama qof kale oo muwaadin ahoo dimi ah oo waddankii kula jooga waxaa weeyaan in salaan laysa salaamo oo nabadgelyada iyo ducada laysku bilaabo ayaa diintii ay qoraysaa ma garanaysaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kii sheegay xadiidka xadiiska muslim muttafaqun calayhi weeyaan min xadiii muslim min xadiisi abi hurayra fi lbukhaariy wa muslim labadu waa ku sugan yahay qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ilaahay waxaa caza wajalla khalaqa allaahu caza wajalla aadama ilaahay wuxuu abuuray aadam nebiyullaahi aadam buu abuuray wuxuuna ku abuuray calaa suuratihi aadam sida uu yahay buu ku abuuray yanii uuluhu uuluhu situuna diraacan isagoo lixdan dhudhun ah bismillah cirku ku tulanya soo maa lixdan dhudhun isagoo aadam baa ilaahay abuuray wuxuuna ku abuuray calaa suuratihi suuradda aadam u abuuran yahay buuna ku abuuraye innagu sida maraaxisha aynu soo marno aadan ma soo marin oo dilan wax yaroo cunug yaroo dhashay iyo mid yaroo gurguuranaya iyo mid fadhe barad ah iyo mid dhallinyaro ah iyo waxa may ahayn markii nafta lagu soo abuurlagu afuufay uu soo kacayba odagaa ee maaragtay lixdanka dhudhuna ayuunbaa soo kacay weeyaan marka calaa suuratihi saasay noqonaysaayoo damiirku wuxuu noqonayaa aadam laftiisa marka calaa suuratihi baa ilaahay aadamku abuuray duuluhu isagoo dherarkiisiu situuna diraacan uu lixdan dhudhun yahay falammaa khalaqahu markii ilaahay abuuray qaala waxa uu ku yidhi rabbi baa ku yidhi aadam idhab tago fasallim waxaad soo salaamtaa calaa ulaa'ika nafar orod kooxdaa soo salaam nafarin min almalaa'ikati juluusun koox meel malaa'igahoo meel fadhidaa ayaa ilaahay aadam ku yidhi tabaaraka wa tacaala aadamow orod malaa'igtaa kooxdaa soo salaam oo waxaad eegtaa waxa ay kuugu jawaabaan fastamir maa yuxayuunaka waxa ay kugu salaanta ay kugu jawaabaan eeg fa taxiyatuka wa taxiyatu duriyatika taa ayaa adiga salaam kuu noqonaysa adiga iyo caruurta ad dhali doontaba adiga iyo carruurtaadaba taabaa salaanu noqonaysa qaala waxau idhi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi fadahaba aadam waa tegey faqaala waxau idhi assalaamu calaykum assalaamu calaykum marka aal geliyey assalaamu calaykum buuli waayahay markaa dabeedna sidaa yidhi ba yidhaahde faqaala waxau yidhi assalaamu calaykum faqaalu maxay yidhahdeen assalaamu calayka waraxmat ullaahi waxay ugu jawaabeen assalaamu adigana allaha alle korkaaga ha ahaado ama nabadgelya korkaaga ha ahaato waraxmatullaahi iyo naxariistiisa korkaaga ha ahaato fasaaduuhu waxay u kordhiyeen intii uu yidhi waxay ku dareen waraxmatullahi bay ku dareen qaala wuxuu ihi fakullu man yadkhulu ljannata calaa suurati aadam hadhow qof kasta oo jannada gelayaaba nebi aadam buu u eegyahay oo duuluhu situuna diraacan ya maanta dee qofka lixdan dhudhuni waa ku dhibtoon lahaa sooma ahayn laakiin jannada wax culaysi ma yaalleen iyo aad baan u dheeraaday iyo aad baan u culusahay iyo miisaankayga iga riday iyo waxaasi ma yaalleen waxa weeyaan sidaasu ku fudud ku barwaaqaysan yahay aabaa ah, helujanne marka lixdankaa dhinana waa quwaddiisiibaa u dhammaystiranoo waa maasha alla quruxdiisiiba halkaa ku taagan weeyaan midda kale dadkiiba dee ma kala gaabnay mar haddii nin waliba lixdan qaato dee wax iya gaabanayo wax dheer iyo wax kor isu eegay wax isu eegaya maba jiraan soo marka waxaa weeyaan waaba la is wada leegyahayo wixii helujanno ahaaba waxaa weeyaan situuna diraacan weeyaan sidaasaa markaa falam yazil ilkhalqu markii dambe dadku waa soo yaraanayey oo waa soo gaagaabanayey yanqusu bacdahu xata alaana ilaa iminkadaa waa lasii yaraanaya o innaga dadkeenna aabbayaasheenni iyo iyo hadda inteenna joogtay iyoman dhaadheer wali ma eegtan odayaashii hore wax ma ka aragteen dee siddeetanka iyo gaadhay meelaha qaarkood dee waa rag xoogle arag xoogle waxaa lay sheegay nin oday aho ayaa oo dhulka jiifa uu gabobay iska jiifi markaasaa inimadiisii waxbaa laf bay ku agjabsadeen laftan maarata la dhuuxo bay ku agjabsadeen laftii iyagoo dhuuxaya ayaa dhagxii idinku kala jibin kari waaya markaasu ma dhagxii baa haddaa idin kala jibin kari waaye laftan markaasmarkaasuu balkeena intuu iligii saa ugu qabtay ayaa qajajac ka siiyo saa usoo tuuray intuu kala jebiyey al waxaaday <laughs> iyaguna dhagaxii bay ku kala jebin waay marka dee xooggiisa inkastoo isagu ninkaas aanu caali ahay inuu xooggiisa aad u weynaa markaa dadkii hore dad xoog leh oo waaweyn bay ahaayeenoo maaragtay dhaardheer oo xooggan ka gaabanana uu xooggan yahay dadkii iminka waa sii yaryaraanayaayoo dadkan iminka dee waa idinka arkay lafahooda iyo wuxoodaba marka <coughs> xadiikaas waxaynu ka faa'iidaynaa fawaa'id fara badan buu leeyahay fawaa'idkaa waxaa ka mid ah salaantaasi inay aadam yidhi assalaamu calaykum iyaguna ay yidhaahdeen assalaamu calayka waraxmatullaahi waraxmatullaahi ay u kordhiyeen marka sidaa weeyaan walibtidaa'u bihi lagu bilowdo salaamta in lagu bilowdaana sunnatun sunno weeyaan ajarka ku soo aroorayna waa taa garanaysaano waa nebigu waa ku laa tadkhuluna aljannata xataa taxaabu waa kii xadiisku ahaa ee jannada geli maysaan ilaa isjeclaataan maya laa tadkhulu ljannata xataa tuuminuu walaa tuuminuu xataa taxaababtum afalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum war maydiin sheegaa shay haddii aad samaysaan aa isku jeclaanaysaan afshu salaama baynakum salaanta isku maaragtay taas ayaa isku jeclaanaysaa marka fadli bay leedahay marka awalibtidaau bihi sunnatun in lagu bilaabaa waa sunni sunnadaa waxaa soo eh, ijmac ku soo naqliyey ibnu cabdulbar naqala ibnu cabdulbar ijmaacan marka nebigu calayh salaatu salaam waa kii xadiis ku yidhi xaqu lmuslimi cala almuslimi sittun waxaa ka mid ahaa waa idaa laqiitahu fasallim calayhi marka waidaa laqiitahu qofka muslimka ah haddaad la kulanto xuquuqda uu kugu leeyahay waxaa ka mid a fasallim calayhi salaam marka amarkaa fasallim calayhi wujuubba amarku faaideeya amarkaa waxa ka sarfinaya hadduu ansaxo ijmaaca uu sheegay ibnu cabdulbar ee kitaabkiisa tamhiidka ku soo guuriyey ijmaaca ayaa ka sarfinaya oo ka dhigaya sunne laakiin ibnu taymiya waxa uu soo guuriyey madhabta imaam axmed inuu laba qowl buu ka aaminsan yahay oo midna wuxuu leeya waa waajib midna wuxu leeya sunni hadalka daahiriyaduna waxa uu u muuqdaa inay iyaguna ka qabaan waajib ka qabaan inaad salaanta ku bilowdo assalaamu calaykum aad tidhaahdo oo qofkii salaanta lahaa uu bilowdo salaantiisi radinta la celinaya salaanta iyaduna waa fardun iyadu oo iyada waxaa waajib ka dhigayaa waidaa xuyiitum haddii laydin salaamo faxayuu salaama faxayu waa amar biaxsana mid ka wanaagsan minhaa tii laydinku salaamay ow ruduha ama yadii ku celiya oo haddii la yidhahdo assalaamu calaykum idinkuna waxaa ku celisana alaykum assalaam ama biaxsana minha ku celiyo assalaamu alaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu sidaa u sii badiya markaa faxayuudaasaa iyada waajib ka dhigaysa inaad salaanti qaaddo idaa xuyiitum haddii laydin salaamo oo sida ay culimmadu u badan yihiin qolaa waxay ku fasireen waidaa xuyiitum haddii wax laydiin soo hadiyeeye xanafiyadaiyo waasaa u fasiree laakiin tafsiirka saxiixa waxaa weeyaan waidaa xuyiitum haddii laydin salaamo faxayu idinkuna salaama salaamtii qaada biaxsana minha marka waxaa weyaan iyada celinteedii waa faral weeyaan salaantii in la qaadaa iyadu waa faral weeyaan waaya ayib haddaba wuxuu i waidaa sallama haddii uu salaamo alwaaxidu mid keligii min aljamaacati jamaacadii almushaati ee soconaysay aw irukaabi ama wax fuushanayd ajzaa waa ka gudaysaa can iljamaacati oo waxay ka dhigan tahay inay wada salaamayn bay ka dhigan tahay taa culimmadu khilaaf badan umaan arag oo la odhan maayo jamaacadan wada socotaa mid walba ha salaamo dadka oo hadday toban yihiin mid walba waa idhahda asalaamu calaykum kalena asalaamu calaykum kalena asalaamu calaykum tobankuba salaanta dadka ay u yimaadeen ha wada salaameen wax sidaa yidhi maynaan arag laakiin waidaa radda hadduu celiyo waaxidun qof qofka oo minal juluusi dadkii fadhiyey ama dadkii soconaayey adigu dadkii la salaamay qof ka mida ah hadduu salaantii qaado ajza'a waa ka gudaysaa cani iljamaacati taa waxay u deliishadeen xadiis bay u deliishadeen oo xadiidka odhanayay yujziu can iljamaacati idaa maruu an yusallima axaduhum waxaa kaga filan jamaacadii idaa maruu hadday soo maraan cid an yusallima axaduhum in midkood salaanta dadka salaamo wa yujziu can iljamaacati jamaacadiina waxaa kaga filan an yarudda axaduhum rawaahu abu daawuudu wagayruhu wa huwa xadiiu aciif waa xadiis daciif ah lianna fiihi waxaa ku jira saciid ibni khaalid alkhusaaci saciid ibnu khaalid alkhusaaci waa sheekh madani ah oo reer madiine ah culimmada badankooduna xadiiskiisa waa daciifiyeen oo abu xaatim iyo abu zurca iyo ibnu xibbaan iyo bukhaari xataa fiihi nadar buu yidhi xadiiskiisa way daciifiyeen laakiin ibnu cabdulbar wuxuu leey xadiiskiisu waa xasan walaa mucaarida lahu xadiiskiisu waa xasanoo wax mucaaradaynayana ma jiraan saaa daraaddeed waxaa loo badeeyey xadiiskaas inaanay maaragtay arrintu aanay ahayn dabeedna culimmadii arrintaa waa isku khilaafeen haddii layna salaamo jamciiba salaantii miyay wada qaadayaan mise qofkudhe hadduu salaamo falalkii waa ka dhacaya ilaa meeshii falal baa yaalle ikhtalafa alculamaau fii dalika arrintaa culimmadu waa isku khilaafeen faqaala maalikun washaaficiyu bilijzaa'i wuxuu yidhi dadka yaa la odhan faral baa wada saarane salaanta ha qaadeene haddii qof ka salaanta u qaado waa ka dhacaysaa inta kale maalig iyo imaamu shaafici saasay yidhahdeen kuufiyiinta culammada kuufa oo abu xaniifeey ay ku jiraan dabca sufyaan athawri iyo baa soo gelaya culmo fara badan ibraahim annakaci iyo culmo fara badan waxay yidhaahdeen ilaa ana radda salaami min alfuruudi almutacayinati salaanta inaad qaaddaa waa fardulcayn bay qof walba ku tahay bay idhahdeen inaad salaanta qaaddaa fardulcayn bay qof walba ku tahay oo waxay idhaahdeen haddii matelanba dadkii la salaamay midaan ahayn oo halkaa iska maraya hadduu salaanta qaadi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullah halkaa maraya dee faralku kuwan kama dhiceen kuwanna haddii mid eh, salaanta qaado faralku ka dhici maayo fadalla calaa ana radda salaami yalzamu kula insaanin bicaynihi ilaa ay ka yidhaahdeen qataade iyo xasan albisri iyo waa garanaysaan labadaa taabici waa garanaysaan waxay yidhaahdeen qofkii tukanaayey ee salaaddaba ku jiray ina almusalliya yaruddu salaama kalaaman ida sullima calayhi walaa yaqdacu dalika calayhi salaatahu nin iska tukanaaya horta inaad salaanto dee laga fiican hadduuse mid ku qaldamo oo yidhaahdo assalaamu calaykum wacalaykum asalaam buuba odhanaya isagoo salaadiisii ku jira bay ku leeyihin xasan albasriiyo qataada ayaa yidhi salaam hadal buuba salaamta ku celinaya yaruddu salaama kalaaman idaa sullima calayhi oo salaanti ka warran bini aadam buu la hadla calaykum asalaam ku yidhi walaa yaqdacu dalika calayhi salaatahu liannahu facala maa umira bihi wixii la amray oo ah inuu salaanta qaado faral ku ahayd oo fardulcayn ku ahayd ayuu la yimioo salaadiisi ka buri mayse wuu iska sii wadanayaabay idhahdeen laakiin wanaasu calaa khilaafi culammada kale oo dhan arrintaa waa ku khilaafsanta oo ishaara unbuu salaanta ku qaadi karaa gacanta inuu sidaa yidhaahdoon ishaara un laakiin kalaaman inuu salaanta ku qaado ma jirto markaa adigu jumhuurtu waxay idhaahdeen waxyaaba badan bay deliishadeenoo waxay idhaahdeen in maaragtay mar haddii la yusallimu alqaliilu cala alkaiir uma baahna salaanta in lagu celceliyo oo in maaragtay ay ku celceliyaan marka waxa weeyaan haddii cidi ka qaado salaantii waa gudmaysaa almuhim haddii salaanta la wada qaadona khilaafka laga baxayaadoo wax dhiba ma laha oo la yidhaahdo calaykum asalaam qof walba yidhaahdo jamciba wada yidhaahdo masaladaana intaasaynu ka gaarno khilaafka culimmada waa aynu sheegnay wasifatu salaami salaamta salaamo naqsiga salaanta aan idhaahdo qaaditaankeeda sifadeeduna salaamun calaykum saas buu qabaa ibnu caqiil raximahullah oo in la nakireeyo la idhaahdo salaamun calaykum wuxuuna u deliishaday qur-aanka qur-aanka intaad aragteene salaam ku jirta waxaa weeyaan nakiradaasay u badan tahay maxay ahayd hal ataaka xadiiu dayfi ibraahima id dakhaluu calayh faqaaluu salaaman qaala salaamun salaamun buu ihi salaam waa nakiro malaa'igtii iyo ahlujunnaha salaamaynaysan waxay odhanayaan salaamun calaykum jannaatu cadin yadkhuluunaha tajri min taxtiha alanhaar lahum fiiha maa yashaa'uuna kadalika yujzi lahu lmuttaqiin aladiina tatawaffaahum almalaa'ikatu dayibiina yaquuluuna salaamun alaykum salaamun alaykum salaamun calaykum idkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun salaamun calaykum salaamun calaykum oo malaa'igta xaggeeda ka timi iyo salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin salaamun calaa aali yaasiin ama calaa il yaasiin salaamun baa ku badan qur marka waa ta qur-aanka ku soo aroortay waa salaamun buu leeyahy marka saasuu isagu aaminsan yahay laakiin axaadiita sida xadiiskii muttafaqun calayhiga ahaa asalaamu alayka iyo asalaamu calaykum ayaynu ku arkayna nebiga xadiis ka soo aroortay markaa leeyahay maaragtay al buu leeyahay asalaamu calaykum buu naqsiga salaada lagaga baxayana kole intaan ogahay hubo culamaau shaaficiya haddaad algelin weydo salaaduba way kaa buraysaa salaamo naqsiga asalaamu alaykum waa inaad tidhahdaa oo shuruud bay u tiriyaan salaamo naqsiga koowaad shaaficiyadu waxay dhahdaan waa rugni soo ma xanaabiladoo kale waxay dhahan labada salaamo naqsiba midig yemiinba waa laba rugni markaa shaaficiyada haddaad ku socoto madhabtooda oo assalaamu calaykum tanaad xagga midigta u odhanaysaa baa waajib oo arkaanti ka mida ah. saddexiyo tobanka ama afariyo tobanka marka waa in alla geliyaa bay leeyihin oo shuruud ilaa koob iyo tobana ama tobana bay u sheegaan salaamo naqsiga oo keliya shuruudu tasliimi taxliili salaati idaa arataha tiscatun saxad bikayri mira carif wa khaadib wasil wajmac wa waali wa kun mustaqbilan uma laa taqsid ilkhabara wajlis wa asmic bihi nafsan in kamulat tilka shuruudu tamad kaana muctabara waa ka naadimkoodii sidaa leh wadaadka shaaficiga waa kale shuruudda maaragtay salaadda iyada lagaga baxaya assalaamu calaykum ta salaadda lagaga baxayaa shuruudu tasliimi taxliili salaa salaadda salaamo naqsiga lagaga baxayaa shuruuddoodu idaa arataha haddaad doonayso tiscatun waa sagaal shardi saxad way ansaxaysaa haddaad sagaalkaa shardi la timaado biqayri miraa muran la'aan maxaa ka mid ah carif wayaad macrifaysaa assalaamu marka salaamun calaykum ha kaga bixin salaadda iska ilaali wa khaaib kaafulkhiaab waa inaad la timaadaayo assalaamu calaykum waa inaad tidhaahdaa assalaamu calayhim iyo assalaamu calayhi iyo waynaada odhan ee waa assalaamu calaykum kaafulkhiaab la kaalay wasil isla xidhiidhi oo waxba ha dhex gelini hadal kale ha udhexaysiini assalaamu calaykum wajmac jamci oo asalaamu calaykum leh kaafkii jamaca la kaale xarfkii jamaca isugu sheegaye assalaamu calayka ha kaga bixin salaadda soo maaha waa waali isdabageli oo ha kala goynina assalaamu intaad tiraahdo dadkaad aayar xoogaa iska aamusto hadhowna waa calaykum ha odhanne isdabageli waa kun waxaad ahaataa mustaqbil alqiblati mid qiblada u jeeda weli noqo oo xagga laabtaadu assalaamu calaykum inaad iltifaat samaysaa dee waa sunne oo yemiiniya yasaaraad eegtaa laakiin xagga laabtaadu iyo qiblada ka jeysaan markaad salaanta aad salaada ka baxayso assalaamu calaykum weli laabti mustaqbil alqibla waa inaad ahaataa buu xagga laabtaada soo maaha ayib walaa taqsid bihi alkhabara khabarna hawla jeedinoo asalaamu salaam iyo nabadgelyo ayaa calaykum korkiina ahaatay beri hore iyo waxaahays yani niyaddaada iyo kusoo dhinina waxaad tidhaahdaa asalaamu calaykum inaad salaada kaga baxayso oo taxliil la niyood inaad salaadda kaga xalaaloobayso iyo duco iyo khabarka ula jeedi wejlis fadhi fadhiga ku dheh haddaad markaad kacdo tidhaahdo intaad eh, eh, atixyaad ka dhammaysato markaad furuq tidhaahdo tidhahdo assalaamu calaykum kuma jirto ee waxa weeyaan fadhiga ku dhow weyaan fadhiga adoo maaragtay fadhiyo dheh ilan xanafiyadii waxay ku leeyihiin salaamo naqsiga uguma jiraan arkaanta ma og tahay aayar siduu markuu iska dhammaystu iska kici karaa bay ku leeyihin dabeedna salaaddii buu ka baxay un wa asmici waxaad maqashiisaa nafsa naftaadana maqashii assalaamu calaykum ismaqashii sagaal shardi buu sheegay fa in ka mulad hadday dhammaystiranto tilka shuruudu shuruuddaas hadday dhammaystiranto tamat wa tamat ay dhammaystiranto kaana muctabaran markaa adigu waxaa lagu sii daraa inay carabi tahayna waa lagu sii daraa assalaamu calaykum laakiin hadduu garan waayo qofku soo islaamo maxaa loogu tarjumayaa maxaa yidhahan luqadiisuu ku tarjumanayaa mid soomaaliya ah yidhi anaa tarjumayo oo waan ka dhigayaa salaadda markaasuu yidhi salaaddii markuu ka baxay uhi warma nabadba warma nabadba sidaasay u tarjumeen marka almuhim waxay idhaahdeen hadduu ka bixi garan waayo eh, aanu carabiga weli garanaynin waa ka baxayaa maaratay wuxuu kaga baxayaa tarjumad buu kaga baxayaa ayib taasna intaasaynu ka nidhioo assalaamu in alla geliyaa ayaa fiican weeyaan wa sifatu raddi sida loo qaadayaa salaamtana waxaa weeyaan wa calaykum asalaam weeyaan wa sifatu raddi sida looga baxayaa salaamo naqsigana wacalaykum asalaam weeyaan oo meesha in wow la soo geliyo iyo maaragtay calaykum asalaamu oo markaa jaarumujurka in soo qadimo ayaa sunnadu ay tahay laakiin marka aad bilaabayso sunnadu waxaa weeyaan magaca ilaahay inaad ku bilowdo assalaamu alaykum aan wax kale ka horaynin wa ziyaadatu alma'muur biha ziyaadada layna amrayna almustaxabatu oo maaragtay sunnahahina waraxmat ullaahi wabarakaatuh weeyaan walaa yustaxabu lama sunneeyo aziyaadatu ka badin calaa daalika ah, intaa laga badiyo sunne maaha oo alfaad baa soo aroortay wa makfiratuhu in lagu daro assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wa makfiratuhu taasina xadiiska sidaas ku yidhi waa daciif lama xujaysan karo markaa waxaa soo aroortay oo saxaabadii ka soo aroortay cumar bnu khadaab radia allaahu canhu iyo curwat ibnu zubayr iyo inay yidhaahdeen intaha salaamu ila albaraka intaha salaamu ila albarakati salaantu waxay ku dhammaataa barakaday ku dhammaataa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haddii la gaadho bes weeyaan oo nin salaamay curwatu ibnu zubayr markaasuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ayuu ku yidhi markaasaa curwa lam yatruk lanaa fadlan lam yatruk lanaa fadlan fadli noogama tegin yacnii wixii fadliga lagu helayabaa isagaa qadintay marka wax dheeraado aanu annaga markaa wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu de in baanu odhan karnaa halkaas buu ku joojiyey in kale cabdulaahi ibnu cabbaasna waxaa salaamay curwa ayuu salaamay waxaa le cafwan caaa caaa ibn abi rabaax taabicigii reer makaa ayaa cabdulaahi ibnu cabbaas baa salaamay radia allaahu canhu markaasuu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markaasuu alaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu wamakfiratu markaasuu la man haada markaas waa caaa soo ha odhanin intahi intahi ila albarakati barakada uun mahadhaafin deedna wuxuu akhriyey raxmatullaahi wa barakaatuhu alaykum ahl albeyti inahu xamiidun majiid waata qur-aan ku soo aroortay raxmatullaahi wa barakaatuhu ahla albeyti dadkiinna guriga deganow raxmadda ilaahay salaanta iyo raxmadda ilaahay iyo barakadiisa ahlalbeyti ayaa korkiinna ahaatay inahu xamiidun majiid markaa meel looga sii badiyaa ma laha oo xadiiska ku soo arooray wa makfiratuhu wa ridwaanuhudaa ma jirto marka walaa yustaxabu ziyaadatu in laga badiyo calaa dalika raxmatullaahi wabarakaatuhu sunne maaha wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa waraxmatullaahi inuu ku joojiyo oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi qofkii salaamta salaamaya uu ku joojiyo liyatruka siduu uga tago lilmujiibi kii salaamta qaadaya aziyaadata alma'muura biha ziyaadada layna amray siduu uga tago wahiya ziyaadadaasina qowluhu weeyaan wabarakaatuhu hawdaaye buu ku leeyahy laakiin wax manceeyaa ma jiraan bay culammadu yidhaahdeen assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu inuu waxaa weeyaan uu qofku yidhaahdo oo waxba qadinto isaguba waayo nin baa nebiga u yimi calayh isalaatu wasalaam markaasuu yidhi assalaamu calaykum markaasaa nebigu yihi alayh salatu slam cashrun soo ma markaasaa mid kale yimi markaasuu yhi assalaamu calaykum waraxmat ullaah markaasuu hi cishruun markaasaa mid kale yimi markaasuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu markaasuu yihi alaauun alaauuna deraja mid walba toban derajaa lagu helayay <clears throat> marka qofkii salaanta bilaabayay inuu yidhaahdo oo soddonkiisaba israacsado wax diidayaa ma jiraan halkaasna masalada saasaynu umulaxadaynana insha allah wa hiya qowluhu weeyaan wa barakaatuhu biaxsana minhaa ugu radiyo markaa ka mujiibka ama radiyaya salaanta qaadaya mid ka wanaagsantiisii oo u radiha ama ugu celiyo waidaa sallama haddii uu salaamo uma xaala kala dhex galo beynahu wa bayna man sallama calayhi shajaratun geedu kala dhex galo ow jidaarun ama gidaar kala dhex galo iltaqaw uma iltaqaw dabeedna ay kulmaan sunnatu salaami salaanta sunnadeedii way soo noqonaysa kaana asxaabu nabiyi sala allahu calayhi wasalam radiya canhum kadalika saasay ahaan jireen marka waa kuwa saxaabadu le waxaanu ahayn haddii geedna kala dhex qariyo kuwa isa salaamaa waaya wa yukrahu salaamu salaam baa la karaahiyeystaa calaa shawaabi nisaa'i dumarka shaabka ah ee dhallinyaradaa in la salaamo waa karaahiyo dumarkii yaryaraa asalka horta salaantu waxa weeye waa caam qofku waxa weeyaan qofku arkaba wuu salaamayaa laakiin culimmadu salaanta dumarka la salaamayo waxay geliyeen tafsiil <clears throat> waxayna u qaybiyeen saddex qaybood qaybi waa maxaarim maxaarimta waxaa la yidhahdaa dee w man taxruma calayka wixii kaa xaaraana cala ataabiid binasabin aw radaacin aw musaaharatin saddexdaasi ku xaaraama man dumarku nasab weeyaana waa hooyadaa iyo inantaadii iyo walaashaa iyo eeddadaa iyo habaryarta radaac weeyaan shuruuddiisii oofsaday oo waad nuugtay iyo wixii ay u keenayey ka kalena waxa weye waa musaaharo oo waa sadohdaa inanta aad qabto xaaskaagaa hooyadeed ama islaantaad qabto inanteeda adigu musaaharada noocaas marka saddexdaa maxaarimta iyaga dee waad salaamaysaa waa sunna salaamtooda inaad assalaamu calaykum ku tidhaahdaa waa sunna iyagu waxaana laysku odhanaya maxaarim qaybta labaad waxa weeyaan waa ajaanib ajaanib can irajul ninkii ajaanib bay ka yihiin laakinahunna min macaarifihi laakiin waddaduu yaqaano oo dee ays yihiin waxa weeye islaanta islaamta dumaashidaaye walaalka qaboy dee waa badan yihiin soo maaha xaaskaaga walaasheediyo dumaashida maxay iyada dumaashida taasa dumaashidaa cafwan dumaashida iyo islaanta adeerkaa qabe ayadaa ah iyo taabtigaa qabe ayadaa ahiyo iyo adigu dee halkaa ka wadun macaariftan dee dhowdhow ee dee qaraabadiina ah haddaadba salaami weydo waxbaa ka dhacaye kuwaana waad salaamaysaa iyagana macaariiftana waad salaamaysaa kuwa kale qaybta saddexaad waxa weye waa ajaanib oo hayru macaarifa macaarif maaha waa ajaanib kuwa qaraabadu idinka dhexaysayna ma aha kuwaasna saddex baa loo qaybinaya iyagana oo waxaa weeyaan ashaabatu inantaa dhallinyarada ah markaa la salaami maayo iyada culamadii fuqahadu waa isku waafaqsan yihiinoo sadu dariica iyada afkaa laga haysanaya marka lala hadlayo quri waa marka ee way noo iman doontaa khidbada marka dee inan ajnabida markaad la haasaawasunbay dee furanta ama dan kale uun haasaawo oo inaad guur niyadu kaaga jiro oo rasmi ah ma aha sheeke halalowa inaad caawo la telefoon qabsanaysee iyada la salaami maayo inan taayir la salaami maayo alcajuuzu lkabiira habartaa weyna iyadana waa la salaamaya alkabiiratu waa gabadh weyn laakiin khayrulcajuuzi habar weyn oo laga tegayna maaha iyadana waa la salaamaya markii loo baahdo waa tii albarzatu sheikhu sheegayy oo maalan de dukaan bay haysataa waxbaad ka iibinaysaa si uunbaa macaamilo loo leeyahay shaqadii baaba isugu imanaysaa waa macallimadoo meeshay wax ka dhigtaa meeshay ka shaqaynaysaa mucaamilaa idinka dhaxaysa waana gabadh weyn oo iska cafiifadahoo muxtashimadahoo gabadh xishoonaysa oo muddo kale weeye waa la salaamayaa markii loo baahdo salaamta waa la salaamaya waayahay dumarkii ajaanibta ahaana waa saddexdaa culimmada qaar waxay idhaahdeen mayo la salaamima maayo ajaanib oo dhanba xataa habraha habarta xataa la salaami maayo waayo dee likulli saaqidatin laaqidoo fitnaa ka iman karta bay idhaahdeen laakiin taas qowlkaas saxiix maaha waayo waxa bukhaari u wariyey can sahal ibni sacad radia anhu canhu saxaabigii la odhan jiray wuxuu ka wariyey qaala waxau idhi kunnaa nafraxu biyowmi aljumucati maalinta jumcaha ina yaroo dhallinyaro abu ahaa marka maalinta jimcaha maalintu markay soo gasho waa ku farxi jirnay ayuu maalinta jimcaha waa ku farxi jirnay buu aad iyo aad baan ugu farxi jirnay qultu waxaan ku idhi bi sheekhii ka warinayey xadiidka lima oo maxaa ugu farxi jirteen qaala wuxuu idhi kaanat waxaa lanaa waxaa jirtay buu yidhi oo noo sugnayd cajuusun islaan islaantaa ama habartaasoo tursilu ilaa budaaca beer timirahoo ku taallay madiina ayay cidu didi jirtay fa ta'khudu waxay soo qaadi jirtay min usuuli silqi silqiga ma aqaano waxa weeyaan wuxuu leeyahay jirid dhulka gasha sida eh, basasho kale iyo iyo laamo koru baxa marka laamaheeda la karsadaa fatadraxuhu waxay markaa ku tuuri jirtay filqidri dheriga wa tukarkiru waxay maaragtay shiidi jirtay xabaatin min shaciirin xoogaa shaciirina way shiidi jirtay deedna way isku dari jirtay fa idaa sallaynaa aljumcata markaan jumcada soo tukanno in insarafnaa waa soo noqon jirnay fanusallim calayha islaantaasaanu salaami jirnay assalaamu calaykum waxbay ku barteen meesha eh. fatuqadimuhu ilaynaa markaasay inoo keeni jirtay yani cuntadii ay noo diyaarisay dee dadka beriga cuntada way iska liidatay beri baa haddaad koob shaaha hesho berigii hore waxaa la samayn jiray mawlidyo baa laga akhrin jiray oo masaajidada iyo waxbaa laga akhrin jiray markaas shaah yar baa la keeni jiray intan dhallinyaro u imanaysa koob shaaha meesha ka cab ayay ciiddaasa ka badnaan jirtay oo ku taqaanay un masaajidkaba ugu iman jirtay koobkaa shaaha iska soo cab markaa dee wax ma jirin adduunya ma jirto markaa wuxuu yidhi dabadeedna fa nafraxuhu min ajlihi arrintaa ayna siinaysay cuntada aanu ka cuni jirnay wamaa kunna naqiilu walaa nataqadaa ilaa bacda aljumcati jumcada marka la soo tukada ka hor mooye kadib mooye mana qadayn jirin mana qayluushan jirin marka maxalushaahidku waa maxay kaanad lanaa cajuuzun dabadeedna insarafnaa fanusallimu calayha waa salaami jirnay marka saxaabadii mar hadday ku leeyihiin islaanta waa salaami jirnay aahaar kaloo badanna waa jirtaa dee sabab loo diidana islaam markaa nuwaayeela in la salaamo dee ma jirto marka oo fidno aamin baa laga yahay insha allahu tacaala ayib wayukrahu salaamu salaam baa la karaahiyeystay oo karaahiyaa amase aan bannaanaynba calaa shawaabi nisaa'i haddaan xaajo loo qabin gabdhaha shaabaadka ah ee aanad garanaynin macaariftaadina ahayn maxaarimtaadina aanad ahayn inaad salaamtaa wa karaahiyo saas isagu sheekhu leeyahy wa ina daalika kaasi yejlibu wuxuu soo jiidayaa jawaabahunna inay ku jawaabaan oo hadalkoodii wa samaaca aswaatihinna sawdkoodii aad maqasho dabeedna sawdkaasi imtixaanu kugu noqdo oo low yasmacuuna kalaamaha kamaa samictu waa kii lahaa kii shaacirka ahaa iska imtixaan buu ahaayeen wuxuu ruhbaanu madyana wadaadada khatarta ah ee raahibiinta ah ee meelaha ilaahay u go'ay ee meelaha ku jira ee ku xabisan iyo kuwaad cibaadada ku taqaanay ee ilaahay dartii u ooyayey low yasmacuuna kalaamaha kamaa samictu hadday hadalkooda ay hadalkeeda maqlaan cazaa san anigu u maqlay waaba u sujuudi lahayaday u sujuudi lahayn sujuudda ilahay inta ka tagaan ba yada sujud marka dee yani hadalkan in balaaya la socoto ayuu sheegaya isaguse nin si kale abu ah ahaaye wa casaahu laga yaabee yejlibu lfitnata fitna inay soo jieddo arrintaas wa kam min sawtin cod fara badana jarra intuu soo jiiday hawan jacayl iyo cishqan oo kalaamkeedii markuu maqlayba qofkii laga raacayba lagu dhibcayba walaa baasa dhibaato malaha bisalaami salaam cala alcajaaisi habraha la salaamo iyo walbaarisaati dumarka ragga soo dhex galaya waaweyn waa licadam alfitnati fitnaa ayaan jirin biaswaatihinna codkooda lagu fidnoobayo walianna albarsata gabadha soo daahirta ee ragga dhex timaada taxtaaju waxay u baahan tahay ila asalaami calayha in la salaamo waraddi salaamiha salaamteeda in la qaado walilxaajati xaajaduna taahiirun raad bay ku leedahay bidaalika arrintaas oo alkaraahatu tazuulu maca alxaajati baa leehdaa shaygu xataa hadduu karaaho yahay asalkiisu se loo baahdo karaahada way suulaysaa aduu xaajadaa suulisa baa la ydhahdaa oo xaajaduna waxay maaragtay karaahada ayay kaxaysaa daruuraduna xaaraamta ayay xalaalaysaa oo qadar ku xalaalaysaa masale kaluu galo ayaa bannaan ilaa wejhi lmar'ati gabadha wejigeeda la eego lishaahida markhaatiga ayay u bannaan tahay liyaxfada siduu u xifdiyo alxilyata sifooyinka qofka dumaree ku markhaati kacayo oo fa yuqiimu wuu ogo ashahaadata markhaatiga wakadaalika saasoo kale ayuu ahaaday asaa'iqu kii dahabka dhalaalinayey walmaqaasiliyu kii maryaha ee tolayey maryaha soo hayey maradaas u samaynaya ama marada maaragtay u tolayey wa kullu man tucaamiluhu saasuu samaynaya wakadalika saasuu ku ahaaday kullu man tucaamiluhu nisaau mid kastaoo ay dumarku la mucaamiloodaan oo min arbaabi tajaa'idi tijaarooyinka ama ganacsiga kuwa u saaxiibka ah ee ay ugu baahan yihiin inay wax ka iibsadaan ama wax ay ka iibiyaan iyo wasanaayi xirfadaha wuxuu ka tegey masale kale shaahidka markuu yidhi masale kale ah oo ah iyaduna boobka baab ku jirta waa maxay gabadhii la eegayey wdee la guursanayey ilaa dhallinyaradiina way iska joogaan marka taa iyadana in la eego nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u banneeyey mu'alifkuse ma sheegin waa gabadhu doonayay inuu guursado marka sidaasay culimmadu qabaan imaamu nawowina jumhuurta ayuu u nisbeeyey adiladeedana waxaa ka mida warada can ilmuqiirata ibnu shucba qaala wuxuu khadabtu imra'atan haweenay baan doonay buu yidhi qof dumara ayaan doonay oo guur iga galay waxaa iga galay hunguri inaan guursado faqaala lii rasuululaahi sala allah alay wasalam rasuulka ilaahi wuxuu igu yidhi an nadarta ilayha ma eegtay qultu waxaan idhi laa qaala wuxuu idhi fandur ilayha eeg horta marka hore intaydaan iskudagelinoo caqdigu idin dhicin aag fa innahu axraa kaas ayaa mudan an yudama in laiswaafajiyo baynakumaa labadiinne inaad ha dhowto maaragtay iswaafaqdaan oo aad dee iska heshaan oo aad isku dhaqantaan taasaa ayaa keenaysa xadiikaas markaa xadii xasana ayuu tirmidii adigu xadiis la xujaystay weeyaan وعن jaabir بن cabdilaahi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi الله allah aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa khadaba axadukum almar'ata haddii nin idinka idinka midii uu doono oo u khidbeeyo gabadh fain istidaaca hadduu awoodo an yandura inuu eego ilaa maa yadcuuhu ilaa nikaaxihaa falyafcal wax ku maaragtay u soo jiida inuu guurkeeda inuu soo jiida haddii uu ka eego ha eego wa fii lafdin laa junaaxa cala axadikum ida araada an yakhduba almar'ata alxadiid wuxuu yidhi markaa jaabir fakhadabtu jaariyatan inan baan markaa aan u khidbeeyey oo aan isin guurso fa kuntu atakhaba'u laha dabeedna waan u dhuuman jiray oo meelahaasaan yani ugu gaban jirayoo idoo iyadoo guriga ka soo yar baxday oo dee yar baraadla oo dee aani dhaadaynin ilaa hadday ninkaa dhaaddo way isu soo dhisaysaa gabadhii haddii la yidhaahdo inan baa raba bal inuu ka arko oo dee heblaayey baa dee waxa weeyaan wax kale iska soo dhigaysaa marka iyadoo iyo iska yar baraadle oo ama halkaa dee maaragtay wax yar albaabkuun si yar u furtay buisha ku yar qacsiinaya halkaa dee wejiga iyo labada gacmood iyo labada lugood ee cagaha hoose iyo intaasuu eegayaa markaa taasi dabeedna kuntu atakhabahu llah xataa ra'aytu minha maa dacaani ilaa nikaaxiha wa tasawujiha fatasawajtuha markaa waan guursaday buu axaadiis badan baa ku soo aroortay can abi xumayd oo nebiga arkay oo saxaabi ah wuxuu yidhi nebiguu yidhi sal allah alay slm idaa khaaba axadukum imra'atan falaa junaaxa calayhi an yandura ilayha dhib ma laha inuu eego gabadha hadduu guursanayo idaa kaana inamaa yanduru ilayha lilkhidbati laakiin waa inuu ninku saynu shuruudna waa ilahay saynu sheegi doono waa inuu rabo inuu guursado ka dhab tahay wain kaana laa taclam hadday doonto inantaasi yay ogaanayninba markaa wuu eegayaa oo wejiga iyo labada gacmood iyo labada lugoodee hoose iyo intaasuu ka eegayaa intay caadadu tahay inay muuqato laakiin culammadu waxay idhaahdeen eegitaanka shuruud baa ku xidhan waxaa ka mida ninku inuu go'aansaday inuu guursado oo dee ay go'aan ka tahay qish iyo macmacaansi iyo waa inaanay waxa ahayn ee waxa weeyaan nin go'aansaday waa inay tahay le asalka qof ajnabiga cawradiisa in eegta waa muxaram marka xaaraamta waxaa loo bannaynaya waxa weeyaan wixii daruuro ah ee wasiilada magaranaysa laba waa inuu u malaynayo inaan la diidi doonin haddaad tidhaahdo inanta taajir fulaan adiguna waxba ma haysatid ayaan doonaya inaan guursado deedna waanu yar gabbanayaa hadhow markaad isa soo bandhigto tidhaahdo anigoo ina hebelho hebel oh hebela baan inantiinni doonayaa haddii aadan raalleaho lagu odhan doono dee inanta ha eegin ilaa laguwaad og tahayba inaan lagu siinayn ama dee si uunbaabaad dee u fahamsantahay ninkaasu inuu inanta ku siinayn inantaa inaad eegto xaaraan bay kaa tahy mar haddii aad dannigaaga weyni yahay inaan lagu yeeli doonin eegitaankaasi waa inuu baahida uun ku xidhan yahay waayo markaa ma shardi baa inay og tahay in la eegayo in kale maya shardi maaha waliba hadduu isleeyahay inantan waa laguu diidi doonaa ama wuxunba hadhow isbedeli doona waa inuu u gabadaa waayo inantii intaad la hadasho oo aragto oo u sheekayso marka qalbigeediiba kugu yar dhaco dabeedna hadhowna lagu yidhaho raalle ahow iyadiibaaba dhib uga imanaysa adigii iska daaye iyadiibaaba ayaaba dhibbanba marka shuruudahaas hadday tahay waad yare eegaysaa intaas sharcigu waa ka banneeyey walaa basa dhib ma laha bisalaami salaam dhib ma laha calaa sibyaani marka laa basa buu ka cabiray laakiin waa mustaxab sida imaamu nawowi soo guuriyey sibyaanta in la salaamo nebiga calayh salatu salaam wuu salaamay anas sidaasuu ka wariyey anasna carruurta waa salaamay marka in la salaamo waa mustaxab culamada qaarkeed diiddee tii lam salaami maayo waxay leeyihiin waa waajibo waajibkii baanay celinayn dee iyaga waxba kuma waajibahayn laakiin waa la baraya saa sheekhu yidhi tacliiman baritaan lahum iyaga la barayo lil adabi adabta la baraayo ayaa loo salaamaya wa taxbiiban jeclaysiin lixusni lkhuluqi la jeclaysiinayo wa tadriiban ku laylihid lagu laylaayo calaa xusni lmucaasharati dhaqan wanaaga wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa assalaamu salaamtu waa sunna cinda alislaafi markaad tegaysana ee qolada ka tegaysana assalaamu calaykum ayaa sunno ah inaad tidhaahdo maaragtay fi amaan illaah ya fulaan he eh, bay bay bay bay bay maca salaama eh. taasi waa war kale weeyaan laakiin waxaa sunnaha ah sidii marka ad u soo gashay ee qolada u timi assalaamu calaykum waraxmatullah aad u tidhi inaad sidii oo kale u salaanto ayaa sunnaa waddukhuulu dukhuulka ayaa ashaddu istixbaaban sunanimadiisu waxay sii adag tahay markaad dadka u timaado qaala lahu tacaala waidaa dakaltum buyuutan ayra maskuunat mh waidaa dakhaltum buyuutan laa tadkhuluu buyuutan ha xataa tastaanisuu wa tusallimuu calaa ahliha markaad guri soo gelaysaan ha iska soo gelina ilaa ehelkeedii aa salaamtaan intaasaynu maanta ku joojinaynaa wallahu subxaanahu aclam wsala allahu wsala wbaaraka cala nabiyina muxamed